bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi lamiin wacalaa aalihi wa saxaabatihi ajmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuuhi aakhiruhum shaykhuna sheekh salim cbdillahi cusaymiy gafar allahu lahu walahum jamiican biisnaadi kulli minhum ila sfami lcayna can amr diiran can abi qaabuusa mawla cabdillahi bn camr caas cabdillahi bn camr caas radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam alraximiin yarxamuhum araxman yarxamu man fi lardi yarxamu fi samaa wmin daraa'iq raxmati raxmat اlmucalimiina bilmutacalimi iqraam usul mutuun khaasatan usul xadiid mustafa warasul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin yafuuzu bisacaati alajl alajl fahada huwa almajlis asabcuun min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim sunna nabowiya fii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 la shallaysto cinda alixraami qofka markuu xajka xihana inuu catar marsado iyo inuu timaha shallaysto ayuu baabkan u baab yahay weeyaan xadiid kun sagaal boqol iyo ko iyo labaatanaad can cashata radi allahu taca an ardaaha zawji nabiyi nabiga xaaskiisa sala allahu alay w slm radi allahu qalat waxay tiri caisha kuntu waxaan ahaa uayibu mid u catareeya rasuul allah rasuulka all sala allahu calayhi waali wasalam liixraamihi xilliga uu xirana xiina yuxrimu goortu ixraamka u xirana oo muxuu ahaa xajka u xirani ama cumradii u xirani ayaa nabiga catar u marin jiray sala allahu calayhi waali wasalam waa intuusa xiranin ka hore walixillihi iyo markuu xalaal noqdana waan u marin jiray qabla an yatuufa bilbeyti intuusan beytka tawaafin ka horena markuu xalaal noqdo ayaan u marin jiray cadarka qofka amaba nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam catarka waxaa loo marin jiray ay umulmina caaisha u marin jirtay radi allahu taala ardaha markuu nabigeena doona inuu xajka xirto wuu qabaysani dharkii ayuu xirani kadibna catar ayuu marsanayaa jirka dharka maya dharka eh, ixraamka lama marinay catar laakiin jirka ama timaha noqdeena ama jirka meel kasta ha noqoto meeshii munaasib in la mariyo ah oo dhan ayaa nabiga catir loo marin jiray sal alla alay waslem isagana eh, yani anagana waan kaga daynayna qeybta labaad oo ay leedahay walixillihi qabla an yatuufa bilbeyt taxalulka iyo xalaalowga ayaa laba qaybood qofka markuu acmaasha xajka gudaheeda galo laba taxalul ayaa jiro ataxalul lwal taxalulka koobaad iyo kan labaad maxay kale yihiin qofka wuxuu xalaal noqon karaa markuu dawaafo ama sayi dawaafii sayi israaciya ama dawaaf keligii ha noqdo qofkii hadba ninkii sidii looga rabo wayaan timaha uu gaabsado dharkii eh, timaha uu gaabsado cafwan eh, gowric uu sameeyo kadibna jamratulcaqabana uu tuurto afartaas qofka haduu sameeyo taxalulkiis waa kaamil maalin tobanaadkii habeenkii tobanaadkii markii eh, la baryo subaxdii tobanaadkii afarta camal ayaa la qabtaa waa dhagax in la tuurto timihii in la xirto ama la gaabsado inkastoy eh, xirashada fadli badan tahay xoolihii in la gowraca kadibna dawaaf in lala imaado dawaafkaas ama sayi hala socdo oo dawaafka qaar eh, sacyi ayuu wataa qaarna ma taana waxaa keena aqsaamta iyo qiibaha noo qaybaha noo imaan doona insha allahu tacaala oo xajka hadduu qofka mufrid yahay ama uu qiraan yahay ama tamatucu yahay sida noo imaan doonta insha allahu tacaala ayaa qaarna dawaafkii sacyiga qofka hore usoo hormarsanaya qaarna dib buu maraya marka ama awaaf sacyi wad ha ama awaaf keligii ha noqdo iyo saddexdii aan soo sheegnay oo timihii oo la gaabsado iyo xoolihii oo la gowraca iyo eh, dhagaxii oo la tuura jamratulcaqaba alkubra toddoba dhagax lagu tuura inta qofka haduu la imaado waa xalaaloobay xalaalotaan kaamila ah. waa mutaxalil wax walba oo xajka ka hore xaaraan ka oo xajka dartii ugu xaaraan noqday ayaa u banaanaani maxaa la yihahda ataxalul alkaamil ayaa la yidhahdaa taxawul ayaa jir marka taxawul awalka muxuu yahay qofkii dhagaxyuu tuurtay kow tan labaadna wuxuu sameeyey timihii ayuu gaabsaday markuu labadaas sameeyo labadaas afartii laba ka mid markuu sameeyo taxalul awal ayuu la imaanayaa oo maxay taxalul awal muxuu yahay catarkii wuu marsan karaa looma diidin ha sidoo kale sarwaalkii iyo khamiiskii iyo dharkiisii iyo gabadhii muxuu ahaa qofaaseeynkii sogsaantii gacmaha la gashanayay iyo wixii o dhan waa iska xiranaya qofki laakiin ilaa awaafulifaado uu ka sameeyo ilaa awaafkii ifaadada uu ka sameeyo isaga iyo baashaal dumar lisuma ogola waa xalaaloobitaan yar oo waxyaabihii yaryaroo fudfuda laakiin markii ay noqoto eh, dumar iyo baabkeeda ilaa awaafulifaadaha lala imaado looma dhowaan karo marka lixillihi marka ilada ma taqaanaan waa qabla altaxallul alkaamil intuusan nabiga xalaaloobin oo awaafulifaadi uusan samaynin weyaan qabla an yatuufa waa awaafu ifaadihi awaafka saddex qaybood ayaa ama saddex magac ay leeyihiin uu leeyahay awaaf waxaa la awaafu lquduum waa awaafka soo gelitaanka awaafu lquduum ayaa la yihahdaa awaafna waxaa la yihahdaa awaafu alifaada awaafu lifaada la yihahdaa amaba awaafu lxajna waa la dhahaa awaafka u dambeeyana waxaa la yihahdaa awaafu lwidaac waa awaafka kacbad lagu sagootiyo waxaa intaa wehelin kara awaafucumra awaafka cumrada ayaa mxuu aha weheliya mid walbana waxyaabo uu gooni u leeyahay khaasatan midkan quduumka iyo awaafulcumraha axkaam waxaa jirta dheeri ah ood gooni u leeyahay dawaaful widaaca iyo sagootintana isna waxyaabo waxaa jira iyo ruqsooyin soo geli kara oo mararka qaar waxaa dhici karta qofka haddii cillado ay ku soo boodaan khaasatan gabadha xaydka uu ku dhacay ama gabadha dhashay oo nifaasku ku dhacay haddii rufaqadii la socday ay u ama ay mxuu ahay dhacayso inay ka tagaan oy kaligeed noqonayso markaasoo kale tarakhus ayaa jira waa loo ruqsaya dawaful ifaadaha laakiin may asaga asaga sinaba meel looga maarmi kara lama arka weyaan meel looga maarmi kara lama arka weyan wallahu aclam waayahay caaisha waxay leeda radi allahu ta kuntu waxaana uayibu mid u catareeyso oo catarayso ayaan ahaan jira rasul rasulka sal sl catar u mariso liixraamihi markuu ixraamka xirana xiina yuxrim goortuu xirani walixillihi goortuu xalaal noqdo qabla an yatuufa bilbeyt intuusan beytka dawaafin oo taxalulka kaamilka uusan la imaanin xadii kun sagaal boqol iyo laba iyo labaatanaad can caishata radi allahu ta an ardaha qaalat waxay tiri caaisha kaanii waaba ano anduru eega ilaa wabiisi tiibi catarka berberiqiisa iyo dhalaalkiisa waa anoo eegi fii mafriqi annabiyi sala allahu calayhi waali wasalam nabiga sheexadiisa wa huwa muxrimun isagoo muxrima hadda waaba ano nabi maxamed calayhi sala slam saa u daawana oo timihii kala sheexaysna timihii la kala sheexeeyey bartamahoodii catarka saarnaa waaba anoo saas ay igu muuqata nabigeen oo muxrim sal alla ly slm marka intuusan nabiga labayk allahuma xajan ama cumratan dhihin ayay u saari jirtay ama uu saaran jira nabigeena sal alla alay slam ama catarka uu marsan jiray kadibna isagoo muxrima ayuu biriqbiriqii iyo udugii iyo ka muuqan jiray marka catarka ibtida lama ogola inaad adoo mxuu ahaa xaj ku jira ama ixraam inaad marsato lama ogola laakiin istidaama inaad kii horood sii wadatay aad mxuu ahaa dul xirato dhib lahan waxyaabaha waxay ka tahay aan loo ogolan alibtida wayajuusu fiiha alistidaama sidaay culimmadu yihahdaan weyaan xadiidkaas buhaari muslim ayaa soo saaray kii horena sidoo kale buhaari muslim ayaa soo saaray weyaan xadid kun sagaal boqol iyo saddex iyo labaatanaad qaalat waxay ta caaisha kunnaa waxaan ahnay naruju kuwa baxda kuwa bax ayaan ahaan jirnay maca nabi nabiga maci sal slm ilaa makata makaa nabiga u raac jirnay calayhi sala slam fa nudammidu markaasaan ku dharooba jirnay jibaahanaa wejiyaalkanaga bisukki cajiin catar laga sameeyey sukiga waa cajiin catar laga sameeyey rm ad tiradaba sukida rm hadii ad tirado wax weyn ma ahan umalaynaya oo de kreemka xilligaa jira ee suki la lihi ee la catareeyey inda aliraami xilliga iraamkaan iranayna markaas waxaa weyaan wejiga ayaan marsan jirnay faidaa caraqat ixdaana mid anaga haddii ay dhidido saala calaa wajhiha wejigeeda ayaa marka ayuu kusoo shubmi jiray oo mxua kusoo garoori jiray fa yaraahu kadibna waxaa arki jiray annabiyu nabigeena sal slm falaa yanhaa nagama reebi jirin ay leedahay abu daawud ee soo sar xadiis saxiixa marka muxrimada gabadha haddii ay tahay oy catar intay saa u marsato oy gudaha geliso catarka taqriiban sukigaas catar oo muxuu aha ma ahan catarkan caadigo fawax ah ma ahan waa shay yara kareem ahaan aho muxuu ahaa yar noocyahaas weyaan marka kii oo marka inta qoraxda ay ku dhacday kadibna dhalaalay oo wejiga ku soo gororay ayuu nabiga arki jira sal sl waxaaskiisii isaga maxarimay u yihiin oo waxaa weeyaan inaad daawda ama aad ama la mucaashurood waxba ishkaal ma lahan markuu arki jiray waxbana nabigeena ma dhihi jirin sala allahu alayh diidi jirin baabu lxijaamati toobinta iyo walxalqi xiiritaanka timaha la xiro lilmuxrimi qofka muxrimka ah ayuu baabkan u baab yahay iyo wa bayaan alfidyati iyo ganaaxa laga rabo fidyada waa ganaaxun ganaaxa la saaro oo qofkaas timaha xiray iyo fidyada laga rabo ayuu baabkan u baab yahay xijaamada iyo toobinka oo qofka markuu labayk allaahuma xajan yidhaahdo istooba laba madhab ayaa ku soo aroortay madhabood imaam abu xaniifa iyo imaam shaafici iyo imaam axmed iyo jamhuuri alfuqahaa wa ahlucilmi waxay qabaan in qofka xajka xarman la toobi karo dhib uusan lahayn ay qabaan haddii aad u baahdo alimaam maalik calayhi raxmat ullah iyaga laakiin waxay xoog saarayaan waxay leeyihiin waa inaan tima ay gurmin tima waa inaan la gurin alimaam maalik oo qofka tuljihu yani xaalad adag geynaysa haddii ay jirto waa baab kale laakiin xaalad haddii ay caadi tahay lama ogola ayuu ley wallahu aclam xadiidku sagaal boqol iyo afar iyo labaatanaad can bn cabaas radi allahu tacala anhuma qala wuxu abdullahi bn cabaas ixtajama waxaa istoobay rasuula rasuulka alla istoobay sal l slam wa huwa muxrimun nabiga isagoo muxrima oo xaj xiran ayuu istoobay sal alla alay slam xadiidkaas bukhari muslim ayaa soo saaray xadid kun sagaal boqol iyo shan iyo labaatanaad can cabdillahi bni mucaqilin waxaa lagu radi allahu taala arda qal wuxuu yidhi qactu waan fariisay ilaa kacbi bn cujrata ninkaas saxaabiga oo kacab ibnu cujra la yihahdo ayaan u fariisay fi hada masjidi ayaan la fariistay yacni masjid alkuufati magaalada kuufa la yihao ciraaq hadda ku taalo magaaladaas ayaan la fariistay fa sa'altuhu waxaan wax ka weydiiyey can qowlka allah ayaan wax ka weydiiyey an fafidyatun fafidyatun min siyaamin ganaax iyo bixin oo soon ah ganaax soon ah ayaan wax ka weydiiyey all qowlkiisa muxuu kala jeedaa weyaan faqaala wuxuu yidhi xumiltu waxaa lii soo qaaday nabi nabiga ayaa lii soo qaaday sala allahu alay slam waalqamlu qandhacelka amaba injirta yatanaaharu iyada oy muxuu ahaa ka hoobanaysa oy ka firfir muxuu ahaa ka bodboodayso ama ay ku soo shumaysa calaa wajhi wejigeyga yacnii injir ayaa ka buuxsamay ilaa ay muxuu aha wejiga isaga soo daadato ma meel meeluu yeelay ma meel biyola ku dhacday ma cudurba muxuu ahaa wahaakada allahu aclam laakiin xaalad un khatar ayuu ninkaa ku sugnaa saxaabiga jaliilka ah radia taala arda kow fa qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slem maa kuntu ma aan ahayn uraa mid u arko ani ana aljahda dhibaatada qad balaqa bika inuu gaaray hada inuu arinkan dhibaato heerka inay ku gaarsiisay maba u haysan aniga maba u malaynaynin kow ama tajidu miyaadan helaynin shaatan neef ari ah oo timaha intaad iska xiirtid kadibna neef ari aad iska bixisid ma kartid miya qultu waxaan laa maya bal arka marka dhibaatada ninkaan hays marka neef ari aan iska bixin karin wa yahay qaala wuxuu yidhi sum waxaad soontaa talaata ayaama saddex maalmood soon aw amaba acim waxaad qudisaa sittata masaakiin lix miskiin quudi likulli miskiin miskiin la arkaba nisfi saacin saac niskiis saaci labada kiilo i rubac ahaa nuskii weeyaan min tacaamin cunno ah waxliq kadibna waxaad xirtaa ra'sa ka madaxaad iska xir fanaزlat waxay ku soo degtay aayadda ayada ah fafidyatu min siyaami waxay kusoo degtay fiya aniga khaaatan gooni ahaan fiya khaaatan aniga gooni ahaan ay gusoo degtay wa hiya iyadana lakum adinka ummadda nebi maxamed ee caamatan caama idiin tahay weyaan saas ayuu wuxuu leeyay kacb bnu cujra radia allahu tacala ardah saas ayuu caddaynayaa marka qofka muxrimka ah haddii aad u baahdo inuu timaha iska xiro inuu cidiyaha iska jaro wixii la midka oo daruuro waa loo ogol yahay laakiin waa inuu ganaax iska bixiyo ama uu neef gowraca amaba uu sooma amaba uu mxu ah masaakiin quudiyo weeyaan oo lixa weliba bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadid kun sagaal boqol lix i labaatanaad can cabdillahi bni cabas l radi allahu ta anuma qal cbdillahi bn cabaas man nasiya qofka hilmaama min nusukihi camalkiisii uu qabanayo xajka shay-an wax ka hilmaama aw tarako ama isiga tago falyuhriq hadaadii daman dhiig waxyaabaha dhiigga in la daadiyo oo neefka ariga in la gowraca ay qof ka gudayso oo waxyaabaha loo yaqaano waajibaadka waajibaadka laakiin arkaanta tiirasha tiirasha maya qofka haddii uu labayk allaahuma xajan usan dhihin ma neef baa ka guday hadduu ku neef qala haba ka yaabin hadduusan awaafkii xajka samaynin xoolaa ka gudi haba ka yaabin haddiisun sacya bayna safa walmara usan samaynin ma waxaa ka gudi muxuu ahaa haba ka yaabin hadduusan carafo istaagin ma muxuu aha xoolo kastoo qalamiyaa ka gudi waa maya waxyaabaha xoolo ay kaa gudayaan waa waajibaadkii haddii aad la iman weyda amaba waxyaabihii lagu diiday oo catarkii marsashadiisii iyo waxa wixii lamidka ah iyo dharkii makhiidka ahaa oo loo tala jirka xirashadiisi waxyaabahaas haddii aad la imaado markaasan baa laga hadlayaa laakiin arkaanta maya sidaa weyaan waayahay qaala wuxuu yidhi ayuub ayuuba sakhtiyaani wayaane oo ruwaadda xadiid ka mid ah laa adri ma ogi qaala inuu yidhi taraka isaga taga aw nasii ama hilmaamay inuu yidhi raawiga taas ayaan ku shakisan ayuu leeyahay dabaraani ayaa soo saaray sanadki waa saxiix xadiid kun sagaal boqol iyo todoba iyo labaatanaad can caishata waxaa laga wariyay um lmuminiina radia allahu tacala ardaha anaha caaisha kaanat waxay taquulu mid tidhaahdo alsiyaamu soonka liman tamataca qofkii ku raaxaysto bilcumrati cumrada ila alxaji ayaa soom laga rabaa liman lam yajid hadyan hadyana weliba aan heli karin xoolo u gowra aan heli karin maa bayna an yuhila intuu ku dhawaaqa inta udhexaysa bilxaji xaj ilaa yowmi carafata ilaa maalinta carafa laga gaara fain lam yasum hadduusan soomin saama ayaama minan maalmaha mina ayuu soomayaa hadalkan ummi caaisha radi allahu taala ardaha muxuu yahay ikhwati ilkiraam wuxuu yahay soonka fa fidyatu min siyaamin soonka isaga ah waxaa qofkii faman tamataca bicumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaami fi اlxaj wa sabcati ida rajactum tilka casharatun kaamila taas iyada marka waxaa weeyaan qofkii tamatuc sameeye aayaa loo dhahay tamatuc ha sameeyana hadiyana aan gowrici karin hadiye aan la imaan karin qofka isaga ayaa laga rabaa goormuu samaynayaa maalinta xajka qofka uu labayk allaahuma xajan yidhi ilaa ayaamaha mina ay ka dhammaatay ayaa laga rabaa labayk allaahuma xajan marka la yidhi ood xajka xiratay ilaa ayaama tashriiq saddex-iy tobanaadka ay ka baxdo intaas ayaa in la sooma la saas ayay leeda ummi caaisha radi taala ardaaha dabaran ayaa soo saaray sanadkiiba saxiix weeyaan baabu taxriimi saydi ugaarta xaaraannimadeeda cala almuxrimi qofka muxrimka ah oo xajka xiran in ugaarta ay xaaraan ka tahy ayuu baabkan u baabiya xadii kun sagaal boqol iyo sideed iyo labaatanaad can cabdilahi bn abi qataadata waxaa la wari qal cabdulaahi indalaqa abii aabbahay oo qataada ah amaba abu qataada ah ayaa baxay camal xudaybiyati sanadkii xudaybiye loo yaqaanay oo nabigeena sala allahu alay waslem isagoo cumro u socda isagay saxaabadiisii kun iyo afar boqol taqriiban meelaha ahaa loo diiday inay cumraystaan xudaybiye meesha la yidhaahdana lagu joojiyey oo lagu celiyey waaya sanadkaas aabbahi ayaa baxay fa axrama asxaabuhu raggii saaxiibadii ahaa labayk allaahuma cumratan ay yidhahdeen walam yuxrim isagana wax ixraam ah lama imaanin waxudita annabiyu nabigan waxaa loo sheegay sala allahu alay slam anna caduwan cadow yaqzuuhu inuu ku soo duuli doono nabiga iyo saxaabadiisa bikayqata meesha kayqa la yidhaahdo meel maki madiina udhexaysa wayaane meeshaa markaad joogtaan in aad ciidan kusoo duuli doona oo cadow kusoo duuli doona ayaa loo sheegay fanalaqa nabiyu nabigeenna wuu dhaqaaqay marka fa baynamaa goor ana aniga maca asxaabihi saxaabadiisa nabiga aan la jiro abuu qataada ayaa dhihiye yadxaku uu qosli bacdum qaarkoodna ilaa bacdi marka kale fa nadartu waan eega marka qosalkoodii ayaan marka intaan tuhaygalay ayaan saas u yaro milacsaday fa idaa ana biximaarin waxshiyin waaba anoo dameerfarow aad ii muuqdo markiiba indhaha waxaan saaray dameerfarow kow faxamaltu calayha kadibna waan ku qaadqaaday faacantuhu waxaan ku duray waran iyo wixii aan watay aan ku duray fa abatuhu waan sugayoo waxa weyaan waan dhaawacay ama waan mxuuaha dilay wastacantu bihim iyaga ayaan ku ih war ila qabta neefkaan dhaawaca ila qabta o ila gowraca wastacantu bihim waan kaalmaan ka dalbay fa abow waxay diideen an yuciinunii inay ii yuciinuunanii inay ii kaalmeeyaan way iga diideen an yuciinuunii inay ii kaalmeen way diideen faakalnaa marka kadibna waan qabtay waan gowracay waan diyaarinay faakalnaa waan cunay marka ayagii xataa kaalmada diiday waan wada cunay faakalnaa min laxmi hilibkiis ayaan wax ka cunay wa khashiinaa waxaan ka baqnay an nuqtataca in nala daraf gooysta oo daraf ahaan noola goysta oo nala goosta oo ciidan intu ciidanka asaga ahaa intuu noo yimaada annaga nala godoomiye ama nala goosto ayaan ka baqnay kow waayahay faalabtu nabiya marka nabiga ayaan marka baaritaan u galay ila nabiga calayhi slat slam way ka dambeeyeen amaba waxay ku mashquuleen karintii ay karsanayeen wamaa ilaa dalika ciidanka waa ka tagay kadibna nabiga ayaan dabagalay raadintiisa weyaan iyagana waa ka dambeeyaan faalabtu nabiya nabigeena ayaan dalbay arfacu rasii madaxa anoo arfacu arasii araskayga anoo dadajini arfacu arasii araskayga anoo dadajini shawan waxaa weeyaan mararka qaar wa falaqiitu rajula nin baan la kulmay oo min bani kifaar reer bani kifaar ah fii jawfi leyl habeenka badtamihiisa ama calooshiisa qultu waxaan idhi ayna taragta nabiya sala allahu calayhi waali wasalam nabiga xaggeed ugu soo tagtay oona aad ku ogsoonta weyaan kow qaala wuxuu yidhi taragtuhu waxaan ugu soo tagay bitachana meesha taxan la yihahda waa un jidki la haayey markii maka loo socda jidki lasii maraayo waa tuuloorinki iyo meelihii weyaan taxan baan asuqya meesha suqya la yihahda muxuu ahaa ku qaylilsan doonaa weyaan waa meel magaceed faqultu waxaan idhi kadibna intaa waxaa udhexeeya waan raadiyey oo meeshii nabigu jooga aan ugu tagay ayaa marka meesha ka baxsan faqultu waxaan idhi ya rasuulka allow ina ahlaka ehelkaadi yacni saxaabadaadii weeyaan yuqri'uuna calayka asalaam ama yaqra'uuna calayka asalaam ay ku soo salaamayaan waraxmat allahi naxariista alla ay kugu dul akhrinayaan inahum ayaga qad khasha waxay ka baqeen an yukhtatacuu in muxuu ahaa la daraf goosta duunaka adiga oonan ogeyn ama adooy kula jirin fantadirhum sug nabi allow ha kaa daba imaadeen mogtahay waxaa la wadaa xoolaa la wadaa yacni maata ayaa la wadaa wax culus ayaa la wadaa wahaakada dadka isku socod maahan xoole isku socod maahan de marba haddii lugta lagala hormarana waa nasiibka nasiibka weyaan marka lugta lagala hormaray waayahay qultu waxaan idhi ya rasul kadibna nabiga arrin waa ka yeelay intii marka aan isla fadhina nabiga aan marka sheeko ula galay qultu waxaan ihi rasul rsulka asabtu waxaan haleelay oon soo ugaarsaday ximaara waxshin dameerfarow xumurti waa laba qaybood alxumur alahliya dameerahan caadiga oo hadda beryaha neefaasho lagu qalo waa taqaanaan oo qaanuunka iyo dalka kenyana la ogolaaday in la qalo waayahay kaas waxaa la alahliya xumur waxshin waa dameerfarowgan oo marka hadda dhankan kajaariya loo baxa iyo namaanga meelaha iska dooban kaas labada weyaan marka xamulwaxshiga iyo dameerfarowga waa banaanya in la cuno laakiin dameerahan caadiga ah, nabigeena sal allah alay wuu xaaraam yeelay waxaana la xaaraam yeelay sanadkii khaybar ay dhacday weliba khaybar ayaa lagu xaran yeelay iyo madiina laguma xaran khaybar ayaa lagu xaran sida axaadiista bukhari muslim ku sugan weeyaan marka dameer farow ayaan marka soo ugaarsaday asabtu waxaan haleelay ama aan soo ugaarsaday ximaaro waxshin dameer farow wacindii agtaydana waxaad minhu mxuu aha dameer farowgaas hilibkiisii faadilatun wax iga soo haray oo dheeri ayaan hayaa weyaan fa qaala wuxuu ku yidhi nabigeenna cala sl liqowmi dadka la socda wuxuu ku yidhi kuluu cuna wahum muxrimuuna iyagoo muxrimina iyagoo muxrimina wuxuu yidhi cuna waa cajiib cajiib marka waxaa horaan macruuf ahaa qofka xajka xiran waxyaabahan loo galeen waxaa ka mid ah inuu ugaarsado waana haddana hilib ugaar ay cunayaan xadiid kale aan ku darna kadibna hal mar aan isku wada qabanayna xadid kun sagaal boqol iyo sagaal iyo labaatanaad an ibn cabaas radi allahu taala anuma qal abdulahi bn cabaas ahdaa wuxuu jaliilka ah taala arda ila nebi nebi wuxuu usoo hadiyey ximaara ay laxma ximaara waxshin hilib dameer faro ayuu usoo muxuuha wa huwa muxrimun isagoo muxrim ah. faradahu caleyh wuu ku waqala wuxuu yihi lowlaa ana annaga haddii aan ahayn muxrimuuna kuwa muxrimiin haddii aanan ahayn la qabilnahu minka waan ka aqbali lahanay ayaa yuu yihi weyaan imam muslim ayaa soo saaray xadiidka qaybtii hore ama xadiidka hore kun sagaal boqol iyo sideed iyo labaatanaad abi qataada wiilka u dhalo cabdulaahi bnu abi qataada ayaa wuxuu leeyy aabbahay ayaa sanadka xudaybiye la aadayey ayaa nabiga u raacay alai slat slaam kadibna nabiga calayhi salaa slam waxaa loo sheegay in lagu soo duuli doono oo meelo tuuloodhin ah lagu soo weerari doono arinta ayadeed waxay keentay marka nabiga inuu calai sla slam meeshu banneeyo oo daqaaqo saxaabadii marka qayb ka mid ah oo abuqataado ku jira ayaa gadaal ku hareen iyagii marka ku haray oo raac dambe ahaa ayagoo qosla ayaan arkule qosolkoodii yaa yara muxuu ahaa fiiriyey ilaan ayagoo muxrimiin looma ogolinay waarsadaan ila dameerow baa u muuqda dameerow ayaa u muuqda waana garbaduuban yihiin abuqataadana marka waxaa weyaan waxaba yaraatay asaga xira oo ixraama meesha ma xirna moogta kadibna markiiba dameerfarowga ayaan muxuu ahaa daba dhigtay waan dhaawacay i kaalmeeyaan iri way iga diideen kadibna waan gowracay abcan kadibna waxaa weyaan la bislay hilibkii hilibka ila cuneen raggi dhammaantood ila cunay kadibna raggii badina gashay ila meel damerfo lagu qashayoo la degayo hilibka u karayo waa taqaanaan raggi kalena waa sii socdaan xaalad khatara dhacday waa la baqi marka in la daraf goosta raggaasoo cadowga laga baqay inuu ayaga intuu muxuu ahaa kusoo laabta la baabi'iyo ay ka baqeen abu alxa ninka abu qataad ayaa is soo dayeyo inuu raadiyey nabigeena sala allahu alay wasalam bartamaha habeenkii saqda dhaxa ayuu nin saxaabada ka mid la kulmay markaasuu yihi nabiga aw inteen mxuu aha kugu dambaysa intuuna ku qaylisan doonaa wuu sheegay marka meeshii meeshuu nabigu u tagay sal lla ly slam xaaladooda u sheegay inuu suga ayuu sheegay kadibna masala imaaday nabi alla wuxuu yidhi dameer farow ayaan ugaarsaday dameer farowga hilibkiisa ayaan wadaa ee muxuu ahaa markaa saxabada wuxu ku yidhi cuna ayagan ahayn riwaayaad kalena inuu nabiga la cunay cala sl slm ay cadaynaysaa xadiidkan oo boqol isna waxaa weeyaan nabigeenna asacb ibn jathama ayaa wuuu jathama ayaa wuxuu keenay dameefarow gelibkiisii markaasuu ka diiday markuu arkay inuu mxuu ahaa arrintii dhibsaday ayaa wuxuu yidhi waxaan kuga celinay oan u diidnay muxrimiina nahay kuwa horeba san raximi mahayn tan culimadu waxay ku jamcinayaan raximahullah raxmatan waasica waxay leeyihiin qofka muxrimka horta isaga looma ogola inuu wax ugaarsado hadduu wax ugaarsadana fa jazaau milu maa qatala min anacam yaxkum biida waa cadli minkum hadyan baaliqa alkacba taas weeyaan hadal ma lahan maxduuraadka ixraamka ka midta waxyaabaan laisoo ogoleen tan labaad qofka haddii isaga loo soo ogaaro oo asaga amar u bixiya liisoo ogaaro u yihahdo qof aanan muxrimeen usoo ogaaro oo darti amaba qofka aan muxrimka aan ahayn isagaa dartiis uu usoo ogaaro asagoo xataa la farin lama ogola markuu nabigeena asacb ibnu jahaama uu diidayni wuxuu ogaa inuu nabiga dartii calayi sla slam soo ogaaray hadafka uu soo ogaaray bay nabiga ku karamay calayi sla oo hadiyey taa lama ogola laakiin qof dantiis uu ugaarsaday oo sidii muxuu ahaa biqataadoo kale kadibna hilibkiisa iska habaystay xoogo yaroo ka soo haray marka inaad la cunta dhib ma laha ley marka saas ayay culimmadu u kala qaadayaan waalcilmu cinda allahi caza wajal baabu taqliid ilhadyi hadyiga kacbada loo wada in muxuu ahaa kaba iyo calaamado iyo e, maxaa weeyaan qurquro iyo in lagu xiro in ay hadyiga nabigeena sal alla alay slam iyo wa ishcarihi in la calaamadeeyo oo weliba muxuu ahaa duritaan oo dhiig laga keenay waxyaaba nocaas lagu sameeyo cinda alixraami qofku markuu ixraamka xihana inay bannaan tahay oy dhib lahayn ayaa baabkan u baab maxaa loo calaamadaynaya in qofka hadii aad neef ayaga dhinto amaba qof u damca inuu muxuu ahaa si aan xaq ahayn ugu tasarufo amaba xataa qofka ay hawa ka gasho inay suuragal ahayn oo hadiye kacbada inay socoto calaam lagu garta ahayd inay dhib lahayn weyaan ama loo baahanya haddii kun sagaal boqol iyo soddonaad hadda xoolayaaba kaxyaba xoolihii geel haddii aad rabta halkaad ka iibsanaysaa lo haddii aad rabta halkaad ka iibsanaysa ari haddii aad rabto halkaad ka iibsanaysaa marka xoolo madiin laga kaxayna meelka laga keena maba jiraan weyaan laakiin xilligaas waa jiraan inay gadaalka imaadaan waa laga yaabaa laakiin waa ariiqa nabigeena ala sl uu samayn jiray oo dhaqanka ahaan jirtay in hadiga la kaxeyo xadii kun sagaal boqol iyo soddonaad can ibn cabaas waxaa radi allahu ta anuma qal wuxu abdulahi bin cabaas sallaa nabiga all ayaa muxuu aha dukaday alduhra salaada duhur bidilxulayfa meesha dulxulayfa loo yaqaano oo reer madiina ay ka xirtaan ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku tukaday salaada duhur uma intaa kadibna dacaa nabigu wuxuu u yeertay binaaqatihi hashiisa in loo keeno ayuu nabiga codsaday fa ashcarahaa markaasaa kadibna ishcaar ayuu ku sameeyey ishcaarka waxaa weeyaan fiidda waranka amaba leebka ayaa saas kuraska meelahaas looga gelinaya kadibna dhiig yaraa ka imaana waa la duri fa ashcarahaa kadibna waxaa weeye nabiga wuxuu ka calaamadeeyey ood ka mxuu aha duray fii safxati sinaamiha kuruskeeda balarkiisa ama dhinaciisa al ayman ee midigta ah ayuu nabiga ka duray sala allahu calayhi waali wasalam wasalata dama dhiigga ayuu markaa hoos weliba usoo jiiday nabigeena cala sl slam uu tiray oo si ay u qabsato muxuu ahaa hashi ayuu calaamo ahaan waa kalarla marna oo kale oo raangilamarna camalo wasalata dama dhiigga ayuu nabigeena sal allahu alayh ali waslm uu saas tiray ugu soo tiray wa waqalladaha wuxuu nabiga u qoor suray ood qoorta ka suray naclayn laba kabood uma intaa kadibna rakiba wuxuu koray raaxilatahu gaadiidkiisa ayuu koray tii hore maxay ahayd waa neefkii ahaa hadyiguu nabigu waday sal allah alay slam falama stawat bihi markii ay ku ekaatay oo istaagtay cala albayda meesha bannaanayd waa meesha hadda masjidka uu ka dhisan yahay masjidka duxulayfa uu ka dhisan yahi wayaane ahalla nabigu wuxuu ka dhawaaqay calayhi salaa slam bilxaji labayk allaahuma xajan ayuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam imam muslim ayaa soo saaray marka xoolahaas hadiga oo kacbada loo wada hadiyan baaliqa alkacba ah waa in la calaamadeeyo in kuraskoo kale waxyaasaa looga dura oo dhiiggaas kala dhahan loo mariyo in qoorta kaba loo geliyo waxyaabihii waxayaan jirtay yani xataa qolyaha tuugadaah iyo qolyaha burcadka ah oo jidka istaaga xataa gaala xilliga la ahaa haddii ay ogaadaan xoolahan in kabeydka loo wado laa yatacaraduuna lahu uma banbixi jirin iska dhaaf qof muslim ah marka xoolahan xoolo allah beytkiisa loo wado iyo foqorada xaramka loo wado inay yihiin calaamad uu nabigeena u samaynaya ahayd sal allah alay slam hortiina la samayn jiray sala allahu caley wasalam shareicadana ay sugtay intaas weyaan in kale ma ahan intaas weyaan in kale ma ahan waaya zaada wuxuu ku kordhi fii riwaayatin riwaayad oo linisaai imaam nisaa'i muxuu ahaa ku sugnaatay wa axrama cinda aduhuri salaada duhur ayuu nabiga ixraam la imaaday wa ahalla bilxaji xajna wuu ku dhawaaqay nabigeena sal ll slm xadid kun sagaa boqol iyo ko iyo soddonaad can caaishata radi allah tan ardaha qaalat waxay tii caaisha fataltu waxaan soohay oon sameeyey hagaajiyey fataltu waxaan soohay qalaa'ida hadyi nebiye nabigeena sala allah waday qoorta xerkaha loogu xirayey iyo waxaa weeyaan qurqurihii lagu xirayey aniga ayaa ku sameeyey sala allahu calayh wali wasalam gacmahayga ay leedahay anaa soohay anaa muxuu hagaajiyey xerkihii uma intaa kadib ashcaraha nabiga wuu calaamadeeyey duritaankii wayaani waqalladha wuu qorsuray oo xerkihii iyo kabihii wuxuu suray aw qalladtuha ama aniga caaisha ayaa qoorta u surtay oo qoorsurku samaysay uma kadib bacaa ba wuxuu diray ila lbeyti xilligaas uu samaynana sanadka xaajatulwidaaci ma ahan ee lix sanadihii kale weeyaan biha wuxuu diray xoolaha iyaga ila beyti beytka alla diray wa aqaama bilmadiinati magaalada madiina o iskaga nagaaday famaa xaruma kama xaaraan noqonin caleyhi nabiga dushiisa shayun shay kaana ahaadee lahu isaga xilun mid u bannaan buhari muslim ayaa soo saara xadiidkaana macnaheeda maxay tahay caaisha waxay leeda radi allahu ta geela iyo budniga iyo hadyiga loo diraayey kacbada allah kuma xirna inaad la socoto xitaa nabigeena sal sl isagoo madiine jooga oo madiine ciidladxaa ku ciidi doona ayaad hadyiga u diri jiray mxuuaha kacbada ilaahi subxana wa tacaala si fuqarada iyo ay ugu faidaystaan ajirma waa laga heli xilligaas waxay leeda marka xerkihii qoorta loo suraayey aniga ayaa gacmay ku soo hay oo ku hagaajiyay led radi taala ardaha nabiga ayaa suray ama ani laftarkeygayaaba mxuua qoorta u suray kadibna nabigeena wuu diray sal l slam markuu madiine joogi marka xoolahaas kacbada loo diray dartood wax u banaanaa horaan u banaanaan jir nabiga sal slm xoolahaas uu dira darteed kagama xalaan noqonin xaaraan kagama noqonin weyaan saas ay leeda radiallahu taala ardaha waaya oo xaasaskiisa inuu galmooda iyo wix lamidka iyo xaaraan kama noqonin saasay ula jeedaa radia allahu tacaala wa ardaaha waayahay wa fii riwaayati riwaayad oo bukhari muslim u sugnaatay uma intaa qalladaha rasuulula nabigan ayaa qoorta u suray biyadayhi labadiis gacmood ayuu nabiga xerkihii qoorta ugu suray uma intaa kadib bacaa biaha wuxuu la diray macaabi aabbahe ayuu raaciyey sanadkii xajka uu nabiga xajinaya sanad ka horreeyey sid abubakr ayaa muxuu ahaa ahaa ninka qaafilada xajka amiirka ka ahaa radi llahu ta buhari ayaa soo saaraysa xadiidkaana ama riwaayadaas muslim waa soo saara laakiin wuxuu sheegay nambarka bukhaari baabun maa yafcalu bilhadyi ida caib aw idaa caab muxuu ku samaynayaa qofka hadyigii xoolihii la waday oo xaramka loo waday haddii uu bukooda amaba inuu dhinto ay muxuu aha ku sigto amaba intaad jabo oo kale jabitaan cadbiga waxaa weeyaan hadduu fariisto ood dhaqaaqi waaye maxaa lagu samaynaya xoolihii kacbadiiya loo wadaa fuqaradiiya askala ilaahay baa loo soonay subxana wa tacaala neefkii haddii marka uu jabo tusaalahaan cadbiga waa inuu howlgab noqdo waa howlgabay socodda marajo lagagama qabo muxuu samaynayaa haddii baabuur loo hayo lagu qaado io baabkaas koley adinkaa ka warrami doontaan insha allahu tacaala waa fiqi cusub moogta laakiin xilliga hore maxaa lagu samaynayaa waxaa lagu samaynayaa xadiidka sidii soo socta ayaa muxuu ahaa nabigan uu sheegay alai sl slam xadid kun sagaal boqol iyo labaiyo sodonaad can bn cabas radi allahu taala anuma ana duayban duayb ninka la yihahdaa abaa qabiisata sheegay ibn cabaasaa loo sheegayaa ana rasuula rasulka al sal slm kaana rasuulka al inuu ahaa yabcaثu macahu isaga ayuu la diri jiray bilbudni xoolaha hadiga ah oo kacbada loo wado uma intaa kadib yaquul wuxuu dhihi jiray in caiba minha shayun haddii shay uu waxaa weeyaan ka howlgabo amaba uu jabo amaba uu he xoolaha iyaga uu ka fariisto maxaa lagu samaynaya incaiba minha haddii uu ka fadhiisto ood ka howlgabo ama uu ka jaba minha hadiga budnigaas shayin wax oo fakhashita aad ugu baqta calayhi isaga dushiisa mowtan geeri fanxarha gawra uma intaa kadib mis imis waxaad gelisaa naclaha muxuu ahaa lugteeda ya yacni lugta geela ayuu nacli kab ka soo qaaday waxaad gelisaa fii damiha markaad gowra dhiiggii intaad lugt ka jarto kadibna lugti dhiigga geli kow uma intaa kadib idrab bihi waxaad ku dhufataa lugti ood ku shabadaysaa safxatahaa qorteed qoorta ku dhufo marka shabadda wa lagu dhufaa ad aragteen waxaa la soo qaadaa shabaddi kadibna khadkiya saa loo dhex dhigayaa oo saad loo saari kadibna meeshii a lagu dhufan ugu dhig oo ku dhufa mxuu ahaa saar kadibna halkaas qoorta ah ka shabaday weyaan ku dhufa shabad walaa tadcamha ha quudanin anta adiga iyo walaa axadun qofna oo min ahli rufaqatika dadka rafiiqa kula aho kula socda iyo adiga afka waxaa ka saarina neefka asaga ha u dhowaanina saasuu nabigeena alai sala sl amar ayuu ku bixiyey maxaa loo yeelayaa laba shay a meesha ku jirto labada shay meesha labada shay meeshu jirta maxay tahay midda koobaad neefkan waxaa loo calaamadaynayaa in hadyi inuu yahay la ogaado oo neefkan la gowracayo xalaal inuu la ogaado in dadka ay ka faa'idaystaan oo ibnu sabiilki iyo dadkii u baahnaa iyo ay ka faa'idaystaan ilan jidka bartamihiisa waa tan labaadna waxaa la yidhaha u dhowaanina afka saarin adiga iyo kuwa kula socdaba maxaa laga baqayaa ma mataqaanaan ya gacan waa miskiin soo mataqaanaan ya qofka markii la yara baahdo in muxuu ahaa neefka ugu buurnaa lagu dhufto kadibna la yidhahdo caibat way howlgabtay waa jabtay in la yidhaahdo oo naftii ay tabardaraysaa loo diidaya shubhadiia marka albaabka shubhadiia la xiri adiga iyo cidda kula socotaba afka ayaa la saarin saasuu nabigeen amar ku bixiyey sala allahu calayh waali muslim ayaa soo saaray baabu jawaazi rukuubi lbudni xoolaha hadyiga ah, budniga waa waxaa weyaan geela ah in la koro oo gaadiid laga dhigto bannaani ay bannaan tahay baabu jawaazi rukuubi اlbudni xoolaha hadyiga ah ama xoolaha geela fuulitaankiisa bannaanida uu bannaan yahay almuhdaati xaramka ilaahay loo hadiyeeyey inay banaanta ayuu baabkan u baabiya weyaan haddii loo baahdo haddii aan loo baahnayn maya xadii kun sagaal boqol iyo saddex iy soddonaad can abi zubayr waxaa laga wariyey raximah اllah qala wuxu yhi abu zubayr samictu jaabir bn cabdillahi ayaan ka maqlay radi allahu taala arda suila isagoo la weydiiyey an rukuubi اhadyi hadiga koritaankiisa faqaala wuxuu yidhi samictu nabiya nabigan ka maqla sal slm yquul isagoo le irkabhaa waxaad ku kortaa bilmacruufi wanaag ku kor idaa uljita haddii lagu dhibaatogeliya ilayha ayada xataa tajida dahran ilaa gaadiid kale aad ka hesho hadiga aad kacbada u waday ayaad u korto kaagii aad saarnayd ayaa muxuu ahaa kaa howlgabay ama kaa dhintay ama kaa lumay maxaad samaynaysaa markaas haddii aad u baahato waad kori kartaa laakiin macruuf si wanaagsan intii uun lagu kori jiray iyo xaaladii ilaali way neefka ku ciyaarin intaa weyaan muslim ayaa xadiis soo saaray baabu alihlaali bayna qowsayn alixraam xirashadii xajka la xirta ayuu baabkan u baabiye weyaan xadii kun boqol iyo afartii ah, ah, ah, kun sagaal boqol iyo afar iyo soddonaad can jaabir bn cabdillah taala anhuma ana ihlaala rasuul rasuulka alla raamkiisa xirashadiisa min dilxulayfati dilxulayfa meesha la yihah oo madiina afkeeda ayuu ka xirtay xiina goorta istawat bihi raaxilatuhu hashiisii markii aad ay la istaagtay ayuu nabigeena xir sala allahu alay bukhari soo saaray marka goormaan la xiranaya xajka xajka waxaad xiranaysaa meeshii xajka laga xiranayey markii aad joogta ood gaadiidki baabuurkaada aad geshid ama baski aad geshid markaasaad labayk allaahuma xajan leh adigoo dhulka iska taagan inaad dhahdo waxaa ka fiican markaad gaadiidkaada korto ood gaarigii shidato ama gaarigii lagu shido oo daqaaqi rabto xilligaas labayk allahuma xajan dhah xilligaas labayk allahuma cumrata dhah saas ayuu nabigeena samayn jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalama xadiidkun sagaal boqol iyo shan iyo soddonaad can waxaa la wari mowla cabdillahi bni cumar khadaab radi allahu taala canhu waraximahu qaala wuxuu yidhi kaana ibnu cumar cabdullahi bni cumar wuxuu ahaa idaa araada hadduu doono alkhuruuja inuu u baxa ilaa makata maka idahana subag ayuu marsan jiray ama saliid ayuu marsan jiray amaba krem ayuu marsan jiray biduhnin subag iyo muxuu ah krem laysa lahu raa'ixatun aanan udug lahayn ayibatin wanaagsan udug badan aan lahayn ayuu marsan jiray kuwa gabdhihi ay marsan jireen saxaabiyaadkii inay noocaas ama nooc dhow u yaha laga yaaba uma intaa kadibna yati wuxuu imaan jiray masjid alxulayfa dulxulayfa masjidkeedu imaan jiray magaalada madiine afkeeda weyaan hadda magaalada madiine weliba koray u dhaafsay fayusali waa tukan jiray uma intaa kadib yarkabu wuxuu kori jiray gaadiidkiisii waida stawat bihi raaxilatuhu gaadiidkaas dii ay la istaagto qaa'imatan xaalayta mid taagan axrama labayk allahuma xajan ama cumratan ayuu dhihi jiray uma intaa kadib qaal wuxuu dhihi jiray haakada ra'aytu nabiya sala allahu alay slam sidaan ayaan arka nabigeena sal slam yafcalu isagoo yeeli ayaa dhihi jiray marka ariiqada loo xirna waa sidaas xadiid kun sagaal boqol iyo ibnu maaliki radi allahu taala arda qaala wuxuu yihi anas sallaa rasuullah nabiga lagu tukaday sal l slm wa naxnu macahu nabiga waan la jirnay calayhi salaatu wasalaam bilmadiinati magaalada madiina aduhra salaada duhur arbacan baan kusoo tukanay nabiga ayaan xaj ama cumro u raaci rabnay kadibna salaada duhur magaalada madiina ayaan afarta caadigeed ku tukanay kow walcasra salaada casarna bidilxulayfati meesha dulxulayfa la yihahdo hadda magaalada madiina sooba gashay rakcatayni laba yani qasrigii fiiriya magaalada madiine hadda meel isku ah maanta magaalada madiina isku wadatay ayaa meelna duhurka waxaa lagu tukaday afar meelna waxaa lagu tukaday laba oo qasriga lagu tukaday macnaheeda maxay ta qofka marba hadduu soo dhaqaaqo ood muxuu ahaa gurigaada kasoo soo ambabaxdo ood u tallaabaqaado inaad safarto ood bagaadiidkaadi korto musaafiraad noqoto musaafir ayaad noqota weyaan magaalada arafkeedaba ha noqdo magaalada arafkeedaba ha noqda sidaa weyaan uma intaa kadib baata biha dulxulayfa ayuu nabiga bari sal slm xata asbax ilaa ka waa bariisto uma intaa kadib rakiba gaadiidkii ayuu koray xata stawad bihi ilaa ay kaga ekaato cala albayda meesha banaaneed oo hashi ay la istaagto xamid allah alla weyne ayuu ku mahadiyey wasabaxa subxana lah ayuu yidhi wakabara allah akbar ayuu yidhi uma intaa kadib ahalla bixajin wa cumra xaji cumra ayuu nabigan ku dhawaqay sal slm waa qiraankii sida raajixa nabigeena sal slm inuu qiraan sameeyey ayaa raajixa qaar waxay nabigeena mufrad ayuu ahay qabaan laakiin sida raajixa waxaa weeyaan inuu nabiga qiiraan xaj iyo cumro isdhexgeliyey ayaa raajix wallahu aclam wa ahalla naasu dadkana waxay ku dhawaaqeen bihima xajka cumrada ay ku dhawaaqeen dadki inta kale falamaa qadimnaa goortaan magaalada maka imaadnay amara annaasa dadki ayuu faray nabigeena sal slm faxalluu way xalaal noqdeen wuxuu yidhi qof alla qofkii aanan hadiyad wadin oo xoolo aanan soo kaxaynin waxaa qasaba inuu muxuu ahaa xajkii cumro u rogo ood kadibna iska xalaal noqdo sideedaadkana kadibna xajka aan la wada xirto laakiin qofka haddii wadi oo nabiga ka mid ah alai iyo ragga la midka ah maya ma jira sidaa weyaan waayahay xataa waayahay uma intaa kadib ahalla bixajin xaj iyuu nabiga ku dhawaaqay iyo cumratin cumra wahalana dadkan waxay ku dhawaaqeen bihima ay xirteen weyaan falamaa goortii qadimna aan magaalada ma ka imaadnay amara naas dadka iyuufa nabigana far sal slm faxalluu way xalaalo noqdeen xataa kaana ilaa uu ka ahaaday yowmu tarwiyati tarwiya ahalluu bilxaji xaj kuwii xajka iska furay oo cumro kaligeed gutay cumro gutay oo kadib xalaaloobay maalinta yowma tarwiya sideedaadkii ayaa maalinta biyo waraabinta waa tarwiya waxa loogu bixiyey biyaha ayaa la saldala jiray oo waxaa la geysan jiray meelihii muxuu aha xajka lagu gudanayay oo masha xaraam noqotaya oo musdalifa amaba carafa ha noqoto ama xataa mina ha noqoto maalinta biyo waraabsiga ayaa loo yaqaanaa maalinta ayada ay ku dhawaaqeen weyaan xataa kaana ilaa u ka hada yowma taruyat maalinta taruya ahlu bilxaj bay ku dhawaaqeen qaala wuxuu yidhi wanaxara nabiyu nabiga wuxuu gowracay badanaatin dhowr geel ayuu nabigana gowrac biyadihi gacantiisa qaaiman qiyaaman iyadoo taagtaagan ya faidaa wajaba junuubaha ayaama ka dambaysa wadabaxa rasulla nabiga wuxuu ku gowrac bilmadiinati magaalada madiinana kabshayn laba wan amlaxayni ee girgiiran ama shaqlan oo muxuua ah kalar kala duwan madow iyo cadaan isku jira laba wan oo lah ayuu nabigana gowracay xadiidkan marka wuxuu ka sheekaynaya nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam dulxulayfa oo magaalada madiine afkeedayd inuu salaada casr salaada ku gaabiyey sidoo kale wuxuu ka sheekaynayaa anas bin maalik nabigeena ayuu ka sheegaya calayhi salaatu wasalaam inuu markii uu xajka xiranayey isagoo taagan oo gaadiidkiisa saaran inuu la imaaday allamahadin iyo tasbiix iyo takbiir inuu la imaaday kadibna xaji cumrana uu isdhexgeliyey saxaabadina ay sidaas sameeyeen markii magaalada ma kala tagayno arrintii dhan la dabarogayo inta hadya wadayna oo xoolo wadayna la yidhi adinka sidiina ahaado ilaa muxuu ahaa xoole laga gowraca intii kalena mxuu aha ay ku xalaaloobeen kadibna maalin sideedaadka ay xajka xirteen saas weeyaan markii la gaaray tobanaadka xoolo la gowracayna oo yoma maalinta ciiddi ahayd la gaarayna in nabigeena sal slm xoolaha qayb ka mid gowracay budnigii gacmihiisu ku gowracay qaar kalena sayd cali inaad gowracay sidii riwaayaad kale ku sugan sidoo kale markuu madiine joogay xajka uusan xajinin oo ama xoolo haddir ama dirin make inuu mxuu aha laba wan ku udxiyaystay labadaas wan oo girgiiran ama shaqlan intaas ayuu xadiidka sheegaya weyaan imam muslim imaam bukhari xadis soo saara weyaan baabu talbiyati labayk allahuma labayk talbiyada waxaa la yihahda labayk allahuma labayk talbiyada ayuu baabkan u baabyahay xadii kun sagaal boqol iyo todoba iyo soddonaad can caaishata radi allahu taala ardaha qaalat waxay tiri caaisha kuntu waxaan la aclamu mid kayfa sidii kaana u ahaad anabi nabigana sal sl yulabbi mid u talbiyeysto muxuu dhihi jiray labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata lak labayka ku ajiibay rabbiyow labayka ku ajiibay allaahuma alehw labayka ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba labayka ku ajiibay laa shariika lak wadaay adiga ma lihid laa fii mulkika walaa fii tasarufika walaa fii ixyaaika walaa fii amwaatika laa fi dunya walaa fi laakhira cid wax kula wadaagta oo adiga mxuu ahaa wax kula wadaagi karta lama arka weyaan labayka rabbi ku ajiibay ina alxamda mahadoo iyo wanicmata galladoo dhan laka rabbi ku sugnaatay saas ayuu nabigan ku dhawaaqi jiray sal allahu alay wslam labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata lak saas ayaa talbiyada nabiga ay ahayd ay leedahay caaisha radi allahu tan bukhari ayaa sar xadidkaas xadidku sagaal boqol iyo sideed iyo soddonaad can zayd ibni khaalid waxalil aljuhani radi allahu ta arda qal wuxu uhi qaala rasu u yih sl slm jaanii jibriilu jibriil i yimid oo faqal wuxuu yidh muxamedu muxamedow mar waxaad farta asxaabaka saxaabadaada falyarfacuu aswaatahum codkooda kor ha u qaadeeno asara maryane bitalbiyati talbiyada hadda aan sheegnay kor ha u qaadeeno fa inaha ayada min shacaa'ir xaji xajka calaamadiisaay ka mid tahay lagu garto ibnu maaja ee soo sar xadii saxiixa xadiid kalena dhawaaqa talbiyada lagu dhawaaqa labayk allaahuma labayk lagu dhawaaqa oo kor loo qaado iyo iyo dhiigga la daadiyo gowraca oo masaakiinta hilbaha loo wara ayaa ugu fadl badan magan cadayna sala allahu alayh waali wasalam baabu tamatuci tamatuca qofka ayuu baabkan u baabiyay xajka saddex qaybood u qaybsama ifraad xajka laisoo la xirto tan labaadna tamatuc cumro in lala imaado xajka la raaciyo ukaada sheekh waan khalaas waan khatimaynaa aadanku kaadi waxaa weeyaan in ifraad lala imaado oo xaj keligiis la guta iyo tamatuc in waxaa weye xajkii la dib marsado cumradii la hormarsado iyo in laisdhexgeliyo tamatucya kan marka tamatucya kan weyaan waayahay xadii kun baabu tamatuc tamatuciyo baabkan u baabaya axadu wujuuhi lixraami ixraamka wejiyaalkiisa iyo noocyada loo xirta mid ka mid a ah weyan ayuu ku leeyahy imaamka xafidahu llah xadii kun sagaal boqol iyo sagaal iy sodonaad can cashata radi allah tan ardaha zawji nebi nabiga xaaskiisa sal slm qaalat waxay tihi caaisha kharajnaa waan baxnay maca nabi nabiga ayaan la baxnay fii xajati alwidaaci xajka loo yaqaano xaajatulwadaac ayaan baxnay maba laga gaari karo waa dheeryahay xadiidkaas marka in sha allahu tacala habeen dambe ayaan tamatuca ka bilaabi doonaa hada wallahu aclam wsala allahu waslm cala cabdi rasuuli mustafa